أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alansaar stereo an electronic shop oo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh bismi illaah walxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacd fayaquulu lmusanifu gafara allahu lah alfaslu alcaashiru fi zakaa wa fiihi khamsu maawaad almaaddatu luulaa fii xukmi azakaati wa xikmatihaa wa xukmi maanicihaa cashirkan cashirkii kow iyo siddeetanaadi wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa naajulmuslim baabkaynu maraynaana baabkii fasalkii tobnaadi fasalka tobnaad wuxuu ku saabsan yahay azaka zaka luqatan annama wixii inuu kordho oo bato baa luqada lagu yira sharciga waxaa sake lagu yiraa maalun maksuusun min maalin maksuusin calaa sharaa'ida maksuusa maal gaar ahaaneed lagana bixiyo maal gaar ahaaneedaan ogaan doono qadarka la bixinayo waa qadar makhsuusa oo shareecada magacooda wax la bixinayo maalka laga bixinayo waa maal makhsuusa oo ay shareecada magacawday shuruud makhsuusa oo shareecada magacawdayna waa lagu bixiyaa markaa zekada waa tiirkii bacda towxiid labaad ee islaamka shanta diin islaam ama shanta arkaanta islaamka kan towxiidka wey laba salaada wey saddex sakadii wey alfaslu alcaashiru fasalkii tobnaad fi zakaa sakadii gudaheedii buu ku saabsan yahay wa fiihi fasalkan tobnaad gudihiisa waxaa ku sugan khamsu mawaadin maada yaalashana ayaa ku sugan almaadatu aluulaa maadada koobaadee u horeysa fii xukmi zakaa sakada xukumkeeda sharcigaa ayuu fasalka ku saabsan yahay wa xikmatiha murtida sakada ku jirta loo jideeyey iyo wa xukmi maaniciha sakada qofka dhiigi waayo xukunkiisa muxuu yahay saddexdaaw sakada xukunkeeda iyo xikmada loo jideeyey iyo qofka dida waxxugun halif xukmuhaa sakada xukumkeeda ugu horeeya asakaatu sakadii fariidatullah eebaweyne wixii uu qadarees jideeyey waa fariidatullah eebbaweyne subxaanahu watacaala ayaa qadaray wax makhluuqaad shaqo ku leeyahay maaha calaa kulli muslimin qof muslima oo eebba u hoggaansamay kulligiis korkiisa ayuuna eebba ku qadaray muslimkaasoo malaka hantay nisaaban xoolo qadar gaara oo nisaabka waa la sheegi doonaa nisaabku waa qadar ku ayi xoolo la arkaba kama waajibayse maalku waa inuu nisaab gaaro ansifatul amwaal waa laga hadlayaa hadday xoolo nool tahay amay mood tahay amay manaafic iyo simaar tahay waa laga hadlayaa nisaab azakaatu sakadii fariidatullah eebakii uu waajibiyee qadaray wey calaa kulli muslimin cidlo mid hoggaansamay kulligii korkiisana uu ku qadaray muslimkaasoo malaka nisaaban nisaab hantay min maalin nisaabkaasoo xoola xoolaa bishuruudihi shuruudu nisaab nisaabka shardiyaalkiisii la sheegi doono ayuuna eebba ku qadaray farabaha ekadii waxaa qadaray allaahu eebba weynaa qadaray fii kitaabihi kitaabkiisa qur aanka gudihiisa ayuu ku qadaray biqowlihi qowli lmawlaa jala jalaaluhu eba hadalkiisa u rasuulkiisa isagoo faraya ku yihi khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha amar eebawey kul ayuha arasuulu lkariim qaar min amwaalihim amwaali lmuslimiin muslimiinta xoolahooda waxaad ka qaataa sadaqatan daaq ka qaad tuطahiruhum ad adiga rasuulka ayaga sadaqadaa ku tahirayso kolka xikmadii qaarkeed baa lagu sheegayaa inay tadhiir lilmaali waannafsi sakada xoolaha laga bixiyey iyo qofka bixiyey bay labadaba ahiraysa oo hufaysa watuzakii adiga rasuulkaana waa taskiyeynaysaa muslimiinta biha sakada oo qofka markuu sakadii bixiyey inuu muslim yahay oo qof toosan yahay ayaad adigana caddaynaysayo intii ama walaalnimada islaamka ay ku guntami lahay oo qofkan muslimkaa uu walaalkaa ku noqon lahaa saddexdii shardi wey fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawuu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin taabuu can ishirki waalkufri waalmacasi haddii ay ka noqdaan xumaha xaqana u noqdaan fa aqaamuu salaa ka gadaan salaada tawfiyaad wa aatawuu zakaa sakadana gutaan faikhwaanukum fi diin walaalihii diinta idinku walaalow idan sakada qofka markuu bixiyo sadaqa iyada waxaa loo leeyahay tusadiq calaa iimaani munfiqiha sakada qofka bixiyey iimaankiisii bay iyadu rumaynaysa qofaan mu'min ahayn waxba iska bixin maayo laakiin qofkii mu'mina waa uu dhiibaya khud ayuha rasuulu lkariim waxaad qaadaa min amwaalihim muslimiinta xoolahooda ka qaadaa sadaqatan daad ka qaad aad tudahiruhum muslimiintii ku dahirayso oo ku hufayso oo sadaqadii baad dahiraysa waad uzakiihiin waad tasgeynaysaa waad hufaysaa bihaa sadaqadii ayaad ku hufaysaa wa qowli ilaah qowlkiisiina gashadii wuu ku waajibiyey uu yihi eebba subxaana yaa ayuha aladiina dad aamanuu xaqa rumeeyow anfiquu waxaad wax ka bixisaan min dayibaati maa kasabtum xoolaha shaqaysateen kuwooda xalaasha wax ka bixiya kolkaa dayibaati maa kasabtum waxaa galaya wixii aan midhihii ahayn xoolihii noola iyo annaqdaan adahabu walfida ayaa galaya ama dhul wixii ka soo baxay waa kan waa mimaa kiina wax ka bixiya akhrajnaa annaga eebbaa aan dhalinay lakum liajlikum idinka muslimiinta ama basarkaa dartiin aanu dhalinay min alardi dhulka waa mirihii waxaad kasbateen xool iyo lacagti waxaan dhulka idinka soo bixinay mirihii noocyaalkoodii badna waxoo dhanba waa iman doona hay-adatana waxay tilmaamaysaa sekada waajibnimadeeda yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo anfiquu bixiyo min dayibaati ma shaykiisa xalaashaa aada kasabtum idinka shaqaysateeno min alamwaal ah xoolihii iyo lacagtiya wamima kiina wax ka bixiya akhrajna aanu annaga dhayneebaa lakum idinka min alardi dhulka idinka dhalinay wa qowlihi eebbaweyne hadalkiina waa u daliil uu aayaad badan ku yidhi waaqimu salaata waatuu zakaata baa meelo badan eebba ku yidhi waaqiimuu toosiya azakaa zakadii toosiya aqiimuu toosiya asala salaada toosiya kelimatu iqaama mar la arko salaada laga hadlaayaba cibaarada waxaad meeshaa ka garanaysaa salaadu inay waxyaalo badan u baahan tahay waa aqiimuu ooga oo toosiya asalaa salaadii toosiya biityaani arkaaniha wa shuruudiha wa waajibaatiha wa sunaniha wa hay-aatiha intaba liimaad waxaad ka fogaataan min mufdalaatiha wa makruhaatiha waxa buriya ama dhaawaca ka ilaaliya kolkaasay salaadu noqonaysaa mid la ogay waatuu saka sakadiina bixiyo saddexdaasaa qur-aankii inagaga filan xagga sunnada wa biqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiya baa sakadii faradnimadeedii caddaynaya uu rasuulku yidhi buniya alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsi acmida tiiryaal shana korkood ayaa lagu dhisay maxay shanta tiir yihiin kow shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabudo inuusan jirin qirideeda ila allaahu rabbiga xaqaa maahaane oo tiirkii koobaada wa anna muxamed nebi muxamedna rasuulullah eebba midu diray inuu yahay shahaadateyn baa laisla yiraa ma kala marman isku hal tiir wey kii labaad waa iqaami salaa salaada toosinteeda kii saddexaad waa kaynu u dan lahayn wa itaa'i zaka sakadii dhiibideeda afar waxajilbay kacbada aadideeda shan wa sawmi ramadaan bisha ramadaan sawmideeda shantaa tiir korkood baa islaamnimadu ku dhisan tahay idan shantaas tiir ayaa qofka muslim isu yaqaana inuu oga laga raba laakiin haddaad midda u horraysa istaagtid shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamed rasuulullah salaad aadan tukanayn saka aadan dhiibay xaj aadan aadayn aadan soomaynin aad tidhaahda waxaan muslim ku ahay shahaadii keliya xadiidkan adiga see la kala yeela adiga waxaa taagan tahay buniya alislaamu calaa ruknin waaxidi islaamka hal ruknuu ku dhisan yahay oo soomaalida qofka haddii aad shahaato muslim bay u yaqaanaan salaada hawshood maaha qofkii rabana waa tukanaya kan rabina waa iska dhaafaya sakada sidoo kale xajka sidoo kale ramadaanka sidoo kale waxay ictimaadaan shahaadada muslim weyaa laleeyahay boqol kiiba boqol taariku salad waa kana maanicu sakaad waa kan qof xajkii aan tegayn waa kana ku aan soomaynin waa kan muslim baa loo yaqaan idan xadiidkan arrintaas waa diidan yahay xadiidkuna waa muttafaqu calayhi muslim iyo bukhaari a'imatulxadiid oo dhan ayaa wariyey shantan ma kala maarmaan waa shan tiir mid hadduu maqan yahay muslim ma tihid allaahumma hadduusan kugu waajibin xayrba haddaa tahay saboola oodan xoolo haysanin sakiyo xaj kugu waajibi maayaan haddaa tahay shaqiiq qaangaar ba ahayn ama haddii kale aada mariid jiran tahay ama aada musaafir socotaa tahay soomkii kugu waajibi maayo marka inuusan kugu waajibin waa gaas laakiin inta uu kugu waajibay inaad gudan weydid muslim ku noqon maysid buniya alislaamu xadiidka waa xadiid qawiya macruufna agaaman la yaqaan laakiin meelu naga maray ma aqaan buniya alislaamu islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan tir korkeed shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin oon eebba ahayn qirideed ila allah rabbiga xaq lagu caabuda maahaane waana muxamadan nebi maxamedna rasuulullah eebba rasuulkii inuu yahay la qiro wey wa iqaami salaa salaadii hoogideedii wey wa itaa-i zaka sakadii dhibideedii wey waxajilbeyt beydka aadidiisii wey qofkii awooda uu aado wa sawmi ramadaan bishii ramadaan sawmideedii wey wa qowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina sakadii waajibnimadeedii waa lagu garanaya uu rasuulka yidhi umirtu xag eebbaweyna waxaa la iga faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka waxaan dagaalkaa wadaya xataa yashhadu ama cilada loola dagaalamayo inay hoggaansamaan wey xataa yashhadu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin ila allaahu eebbaweyne maahaane waana muxamed sayidka muxameda rasuulullah eebba miduu diray inuu yahay waxay ka qiraan ka gadaal wayuqiimu inay toosiyaan asalaa salaadii toosiyaan wayu'tuu ay gutaan ay dhiibaan azakaa sakadii dhiibaan fa idaa goorta ay facaluu dadku sameeyaan daalika arrinka oy labadii shahaada qiraan salaadiina ogaan sakadiina dhiibaan xasamuu ilaaliya minii aniga xaggayga dimaa'ahum dhiigyaalkoodiibay iga ilaaliyeen oo qofku markuu intaa la yimaad in dhiiggiisa la daadiya ma aha wa amwaalahum xoolahoodiina way iga ilaashadeen oo qofka markuu intaa fuliyo xoolihiisa loo dhowaan maayo ilaa bixaqi ilislaam islaamka xaqiisaba maahaan oo islaamkii naftiisa ayaa xuduudii adiga oo muslima oo shahaadateynkii qiray salaadiina oogay sakadiina gutay haddaad qof disho see la yeelaya waa lagu dilaya ilaa bixaqi ilislaam adigoo intiiba fuliyey haddaad waxaadda see lagu yeelayo gacanta lagaa goynaya oo qofkan waa tukaday shahaataynkiina waa qiray sekadiina waa gutay yaan gacanta laga goynin maya islaamkii baa kugu xukumay ilaa bixaqi lislaam wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsi waalcayna bilcayni kolka xaqulislaam waxaa wey wixii islaamka uu kugu waajibiyey waa lagugu fulinayaa dayn haddaad qabtid waa lagaa qaadaya sakadii waad maqlaysay waa lagaa qaadaya ilaa bixaqi ilislaam islaamnimada xaqeedii maahaane kol haddii intaa la helay wa xisaabuhum dadka la xisaabtamidooda calaa maa fii niyaatihim wa quluubihim waxaa niyadooda iyo maskaxda iyo qalbiga ay ku haystaan oo ama run iyo daacadnimaa ama nifaaq iyo xumaa cala allaahi eebbaweyne korkii bay arrintaa fuushaa kolka innaga haddaynu makhluuqii nahay ama rasuulka ama wixii madaxa muslimiina ee rasuulka ka dambaysa qulub nalooma dirin eebbaa ku shaqale qofka wax qalbiga iyo caloosha iyo uu maskaxdiiyo maanka ku hayso run iyo been inuu sheegayo nifaaq iyo daacad miday ka tahay wixii la qarsaday allaa ku shaqale innaga naxnu naxkumu dawaahir muuqaalka ayaan ku xisaabtamaynaa waxaan rabnaa ashahaadii ku dhowaa oo namaqashi salaadiina ima masjidka jumcadiiyo jamaacada la tuko sakadiina wixii kaa waajibay ama badan ama maal ka waajibay dhiib intaa markaad dhiibto annaga muslim baan kuu naqaanaa rul iyo been waxay kaa tahay iyo calool iyo qulub iyo niyo waxaa ku jiro ilaah weyne waacidkaa ayaa la gaara wey fa idaa facaluu hadday sameeyaan daalika arrinka xasamuu ilaaliye minii xaggayga dimaa'ahum dhiigyaalkoodii ayay iga ilaaliyeen wa amwaalahum xoolahoodii ayay iga ilaaliyeen ilaa bixaqi ilislaam islaamnimada xaqeedii ma ahaane wa xisaabuhum la xisaabtamidooda calaa maa fii damaa'irihim caloosha waxay ku haystaan korkeeda lagula xisaabtamo cala allaahi eebbaweyne korkii ayay ahaatay wa qowlihi qowli rasuulna sekadii waa u fii wasiyati mucaadin mucaad ibni jabal aclamu haadihi اlummati bilxalaali waalxaraam ninkii ugu yaqaanay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi ummadayda ummadeeda qiyaamada iyagoo dadweynaha ka horeeya ayay imaanayaan laakiin iyagana mucaad ibni jabal baa u horeeya culamada ummadda mucaad ibni jabal ayaa u horeeya saxaabi jaliila oo ansaari oo reer madiinaw ummaddan uu u yaqiinay xaraam iyo xalaal dadkii nabiga oo nool qur-aanka dusha ka qabtay ayuu ku jira markaa nabigaa diraaya mucaad yeman baa loo diray waxaa loogu diray waaliyan wa xaakiman wa qaadiyan wa mucalliman wa jaabiyan intaba inuu yeman diinta ugu yeedho oo u xukumo oo sakada ka qaado oo kala u kala garqaybiyo ayaa loo diray fii wasiyati mucaad marka markii mucaad la dirayey ayaa dardaaran weyn loo yeeshay fii wasiyati mucaad mucaad dardaarankiisii gudihiisa xiina goorta uu bacasa suubanuhu bixiyey hu mucaad ila alyaman yeman markuu u bixiyey ayaa nabigoo mucaad la hadlaayo yihi innaka adiga mucaada taati waxaad u tegi doontaa qowman dad ahla kitaabin oo markaa yahuud iyo nasaar baa yeman degan magaalada najraana asalkeedii waa magaalo yaman kolka ahlu kitaab nasaar baa degnay dad masiixia oo diintaa ku aftirsada injiil nabi ciisaan daba soconaa leh ayaa meesha degan yahuudna waa deganta waaba kusoo dhawaatay yahuudda ama ilal-aan waxbaa uga dambeeya markaasaa nabiga maxaad ku leeyahay dadkaad u tegi doonto cawaam ma aha wadada ahlulkitaaba oo yahuud iyo nasaara oo tawraad iyo injiilka warqaba see una dhaqmi doonta muhiimada islaamka ayaad halkaa ka fahmi doonta qofka la diraayo oo xil qaran la saarayo oo dhisi iyo gobernatoore iyo qaadi laga dhigayo qof la daribay oo wax la baray oo la tababaray wey kolka la diraayana ikhtibaar baa lagu diraya markaa rasuulkii oo mucaad yamanu dirayaa dhegeyso inaka adiga mucaada taati waxaad u tegi doontaa qowman dad ahla kitaabin kitaab hore u lahaa wey adiga mucaadoon u tegin islaamka ayaan soo gelin bay injiil iyo towreed yaqiineen rumaysnaayeen maxaad yeeli doontaa fadcuuhum waxaad ugu yeertaa ilaa shahaadati qirid maxay qirayaan an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin ila allaahu eebbaweyne ma ahaane wa anii aniga rasuulullah eebbaweyne rasuulkii inaan ahay inay qiraan baad horta ugu yeeraysaa wey intaa markaad u bandhigtid tashiilkiiyo tartiibta arag tawxiid wax ka horeeyaa male waddadan muslimiin ahayn kolkaa wax loo bandhigo wax u horeynaya ashahaadadii haddii ashahaadadaa diidaan war waa dhammaaday wax lala soo qaadayaa male xeradii ma soo gelin maradii bannaankay ka yihiin iyada markay qiraan kadib salaadaa loogu xijinayaa hadday qiraan kadib sakaa loogu xijinaya wahaakada sidaa tashiilan ba arkaanta islaamka loogu bandhigaya waxaad halkaa ka garanaysa dadkan waddadan muslim ahay laakiin haddaad daaci tahay oo dad muslima laakiin akhtaa ay isaga dhex jirto gafaf baa ku dhex jira xagga caqiidada xagga fikriga xagga akhlaaqda iyo suluuga dadkii way iska gabi dhacayaan aqooni ma jirto laakiin waa la ashahaadanaya kolka ashahaado ugu yeeri maysidi tasxiixu lakhdaa gafafka jira ayuunbaad saxaysa sana yeelin yay dacwadaadu ku ekaanaysa ilaa haddaad tidhaahdo ashahaata awalbase waa ashahaadan jiray hortaaba laakiin kuwan kuwa ashahaadan jiray maaha ahla kitaab wey yahuud iyo nasaar wey towxiid baa loogu yeeraya ama wixii tawxiidsan jiray waxbaa la baray khaladaadka ay ku jiraanna waa loo saxaaya fadcuhum waxaad ugu yeertaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah rabbiga ger lagu caabudo maynaan ahayn midaanan ahayn inuusa jirin qiride wa anii ma ahaane wa anigana rasuulullah eebba rasuulkiinana inay qiraan baad ugu yeeraysa ee fa inhum hadday reer yaman ataacuuka mucaadow ku dabagalaan lidaalika ashahaadii hadday kugu ateecaan oy sidii aada ugu sheegtay u qaataan fa aclimhum ka gadaal bar ana allaahi eebbaweyne caza kaadkaa uunkii wajalla eebbaweynaye qad iftarada minuu waajibiyey calayhim reer yaman iyo calaa kayrihim inta kaleba inuu ku waajibiyey khamsa salawaatin salaada ayaad baraysaa fii kulli yowmin wa habeen iyo maalin la arkaba kolkaa qoladii madaabuulaxnaaf ayaa qaba in watarku waajib yahay xadiidkanaa loo hayaa ma jiraan shantaa waqti waxaan ahayn ee waajiba ma jiraan wixii kale sunnay noqonayaan xadiidkan mucaad ayaana u daliila ee yeman loo dirayey shan wakti buu nabiga u sheegay habeenkii iyo maalinkii isku dar afar iyo labaatankaasa shan wakti baa waajiba fa inhum hadday reer yaman ataacuuka ku raacaan lidaalika shahaadadii kugu raacaan faaclimhum bar ana allaaha eebbaweyne casakaadka addoommada wajalla weynaaye qad iftarada inuu waajibiyey calayhim iyaga korkooda khamsa salawaatin salaada shana inuu ku waajibiyey fii kulli yowmin wa leyla habeen iyo maalin la arka dhammaantood gudaheedow salaadii hadday yeelaana fa in hum hadday reer yaman adaacuuka mucaadow ku ogolaadaan oo salaadii iyo shahaadadii ay labadaa kaa ogolaadaan marka saddexaad faaclimhum bar annahu arrinka inuu yahay ama annahu eebbaweyne qad iftarada inuu waajibiyey calayhim yaman korkood sadaqatan deeq fii amwaalihim xoolahooda gudahooda ka waajibto tu'khad la qaado min akhni min akhniyaa'ihim sanaadkooda iyo maalqabeenkooda yaa laga qaadayaa matuuraddu waxaa loo naqayaa ilaa fuqaraa'ihim saboolkooda iyo cayrtooda ayaa loo naqayaa anahu eebbaa qad sare la waajibiyey calayhim korkooda sadaqatan deeq fii amwaalihim xoolahooda gudaheeda ayaa eebba sadaqa ku waajibiyey iyaga ayaa waajib ka fula dhiibidiina laga raba tuukhad sadaqadii baa la qaadaya min akhniyaa'ihim tanaadkooda iyo maalqabeenkooda ayaa laga qaadaya waturaddu meeshaa naqlu zakaad ayaa la diiday waxaa weeye zakada qofka dhiibay qofka uxigee ag joogee baahan ayaa la siinaya in meeshaa laga qaado oo gabale lagala geeyo tan xadiidkan waa diiday waa ka nabiga calayhi salaatu wasalaam muxaad buu la dardaarmaya nabiga wuxuu joogaa madiina almunawara muxaadna waxaa loo diray yeman baa loo diray kolkaa nabiga waxaa ag jooga muhaajiriin iyo ansaar oo aada u baahan iyo ahlu suufa waxaad ka qaado iisoo dir ma oran wuxuu yidhi tanaadka reer yeman baad ka qaadi saboolka reer yeman baad siinaysa idan naqlu zakaad may sakadii meeshay ka waajibtay inta ay xaajo jirto meeshaas loo dhiibayo allaahumma waxaa sakada qaybinaya hadduu imaamalmuslimiin yahay oo meelo uu og yahay meeshaan sakada laga qaaday meelo ka dhibaato badan isagana wuu mas-uul ka yahay ninkaas sakadii waa qaadi kara mas-uuliyaddiisii ayaa gaarsiisay oo meelaha durugsanna isagaa ka mas-uula meelahan laga qaaday isagaa ka mas-uula wuxuuna og yahay in dhibaatadu ku badan tahay meelaha fog oo dad nafbaxaya ay jiraan kolkaa inuu gudbiyo oo dadkaa daran gaarsiiyo waa leeyahay oo ilaa waa kan tacaaliimtii nabiga iyo dardaarankii mucaad la siiyey tuukhad waxaa la qaadayaa sekadii min akhniyaa'ihim yaman maalqabeenkeeda yaa laga qaadaya watuurad waa la dhaqaya sekadii ilaa fuqaraa'ihim fuqaraa'i ilyaman yaman cayrtooda ayaa loo naqaya sekadii hadday qaataanna fa in hum hadday reer yaman ataacuuka mucaadow ku tala yeelaan lidaalika ashahaadadii iyo salaadii iyo sekadii intaba hadday kaa ogolaadaan adigana ha ku tiigsanin nafti iyo maalka walaalo wey kolka markaad sakadii qaadaysid haddaad tidhaahid neefkii irmaanka ah ee ilmaha loo lisaayey ama ritigii hayinka ah ilmaha loogu dhaaminayey ama neefkii goolka ah ee markay abaar iyo jilaal yimaad loo gadi lahaa ama loo qali lahaa kuwaa bannaanka kama yayan u ekaanin oo yan moodin islaamka inuu curyaaminayo yayan moodin iska ilaali neefka halista ee irmaanka caanaha badan caruurta loo kala subo neefka riman ee nafta loo sheegayo ee amalka ku xiran yahay ee dhali doona iyo neefka buuran ee in la gada la qalo lagu talagashan yahay iftiga qoorkaa ee u dhala kuwaa iska ilaali fa inhum hadday reer yaman ataacuuka mucaadow ku tala yeelaan lidaalika arrimahan soo sheegnay hadday kaa yeelaan fa uxadiru iyaak wey adiga mucaada iyo waxaan u kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa ugu wanaagsan marka cadliga islaamka arag meeshaa ninkii maalka qabay ee saaxiibulmaalka ahaa in intii xoolihiisa la dhex maro neefku indhaha ku taagayey ama nafta u sheegayey laga wataa lama ogolo kadaalika bilcagsi waxaan la ogolay isna intuu xoolihiisii dhex maro neefka ugu xun oska sabray een iib iyo aqibo ku fiicnayn saxa dhutinaya waayeelka iyo laxda tuugta iyo rida geeska jaban inuu kuwaas banaankeena lama ogola korkii futa dhuuba oo haddii laqihiib aan lahayn haddii suuq la geeyo waxaas lama ogola iyadana qur-aankaa diiday walaa tayamamu lkhabiita minhu tunfiquuna walastum biaakidiihi ilaa an tuqmiduu waxaan xaq ilaah waajibiyey wey qof muslimoo walaalka yaa qaadanaya adiga waxaadan qaadateen muslinkaasiin marka diinta wasadka meel dhaxaad adna neefka u fiican yaan laga qaadin baa la yihi adna neefka u xun lagaama ogola neef illa dhegla ilkii ka dhammaadeen waaba iska baktinaya kaama ku rugaaya lama ogolo kuwaas ha kuu jeegeen adiga fa inhum hadday ataacuuka ku tala yeelaan lidaalika arrimaha fa iyaaka adiga waxaan u kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda ku kuwooda u wanaagsan iska ilaali sidaa markii maamulkii loo dardaarmay xagga cadaaladda nabiga suu uga hadlay arag wataqi dacwata almadluum dadka bani aadamka inuu isdulmiyoos ismaago oo la kala gardaraado oo xoog laysugu faano oo xoolo laysugu faano meel walbay tucal laakiin xaakimka meeshaas xukumaa laga rabaa inuu qofkan gardarana ka qabta gardarrada midka gartaleena uu gartiisii mariyo haddii taa la waayo waa la halaagsamaya haddii taa la waayo waa la halaagsamaya oo waxaa imaanaya midkaan madluumkee laga gardaran yahay xaakim u garnaqa markuu waayo ilaah buu gacmada u dhiganaya kan daalimka waa iska sicanaya midkaan laakiin madluumkaa habenbarkii buu soo kacaya ilaah buu gacmaha u dhiganaya ilaahna waa dhaartay subxaanahu wa tacaala inuu yihi la ansuranaka haddaad madluum tahay waa ku gargaaraya marka mucaatii baa looga dego waxaa laleeyahay iska ilaali qof lasoo dulmay inaad garmarin weydo iska ilaali oy arrinta eebba u gudubto kolkai arrinta eebba u gudubto oo midkii laga gardanaa madluumkaa uu eebba baryo ilaah waa ajiibaya waana la rogmanaya kolkaa dunida wax baabi'inaya waxaa ugu badan dacwata almadluum qof laga tabaroon yahay oo lagu joogjoogsaday oo la xiray oo la dilay oo la garaacay oo la dhacay oo la xaqiray oo la bahdalay wax u garnaqana waayey markaa xabis gudihiis iyo meelbaas ka gacmo taagtay nabiga mucaad waa kala taliyey wataqi mucaadow iska ilaali dacwata almadluum kan laga gardaran yahay alla tugmadiisa daawadiisa iska ilaali hadduu kaas ku dhaabo ku abaaro waa kuu dhammaatay wey sababkii waa loogu daray fa inahu arrinka wuxuu yahay macad haddaan nabiga ahay kuu sheegayo laysa inuusan ahayn beynaha tuugmada kan madluumkaa uu eebba tuugay iyo wa beyna allah eebba weyne dhexdood xijaabun gantoob u dhexeeya male wax hayndaaba oo derbiya ah oo u dhexeeya male samaawaadkay jillaacini daqiiqadaasba ilaahay u tegi ilaa markuu u tagana ciqaabbaa imaanaya ciqaab markuu dhacana yacumu saalixa saalixa qofka daalimka ee mudan ciqaabka iyo mid madluumoon mudnay ayay labadiiba masiibada ku habsanaysaa intay masiibada eebba ka imaanin idinka gardarada iska celiy maanta gardarooyinka jira waxaa ka tiro badan male kolka waa la laaladaa gebiya laga lusa dhibaatooyinka maanta dhacaya iyo xaqdarada iyo dulmiga dhacaya wax koomi kara maaha watabiilaali dacwata almadluum ka laga gardaran yahay eeba tuugmadiisa fa inahu arrinka wuxuu yahay laysa inuusan ahayn beynaha tuugmadaasiyo wa beyna allah eebba weyne dhexdood xijaabun ood mal sideeda min alxikma murti waxaa ka mida fii mashruuciyati zakaa sakada jidaynteeda gudaheeda umuurti amaayeli arrimaha soo socda kow tadhiiru nafsi naftii hufideeda albashariya loo nisbeeyey bani aadamka ayay dahinaysaa zakada ayadiina addiina waa tii ka cadday tutahiruhum waa tii la yidhi min radiilati lbukli quduucnimada xumaanteedii bay ka hufaysaa wa shuxi maal jacaylka iyo dadaalka ayay ka hufaysaa washarahi mamanaanta ayay ka hufaysaa watamaci wey laba murtida labaadna waxaa wey muwaasaatu lfuqaraa cayrta xariirinteeda wey oo dadkii fuqarada ah baa la xiriirinaya iyo wa xaajaati lmucwisiin sadu xaajaati lmucwisiin kuwa wax waayey dhibaatooyinkoodiina waa la duudayaa walbu dadka dadka ee waxbeelayna dhibaatadoodii baa la duudaya iyo walmaxruumiin kuwa xagee xaggeeba laga hoojiyey ee waxba waayey xikmada labaadna waa midda xikmada saddexaad iqaamatu lmasaalix danihii baa la oogaya alcaama ee guud ahaaneede muslimiinta ka dhaxaysay ayaa lagu samaynayaa qeyb ka mida ah allatii masaalix tatawaqafu ay ku taagan tahay calayha masaalixda korkeeda xayaatul umma ummad nolosheed baa ku taagan iyo wa ummadda dhuloobideedii ayaa ku taagan afar attaxdiid waxaa la buris la xadidayaa min tadakhumi ilmaal xoolihii inay iskor fuulfuulaano cinda alagniya maalqabeenkii in intay xoolihii ka bataan waal walba ku shubaan iyagana dacaqur u dhintaan kolka maalkiina waa la buris celinayaayo waxoogaa muslimiinta si ataxdiidu xadayn min tadakhumi ilmaal maalka baraaridiisii cinda alagniya maalqabeenka agtoodii uu ku bararo wabiaydi tujaar ganacsada yaalka gacmahooda uu maalkii ku bararo iyo waalmuxtarifiin kuwa xirfada iyo shaqada yaqaan kay laa taxsuru lamwaal xooluhu yayan koobmin fii daa'ifa koox gacmaheed yuusan ku koobmin maxduudatin la koobay oo watakuun ay ahaata marka maalkii dawlatan mid wareegto bayna alakhniya hodanyaal dhexdood ku wareegta si ay u noqonin iyadana waa loo sameeyey guurshaasaa ka mid jiim xukmu maaniciha haddaynu xukunkeedii sheegnay tiir islaam ka mida inay tahy oy kii saddexaad tahay hasaynu xikmadii loo jideeyey sheegnay lagama marmaan wey ninka diida muxuu noqonaya xukmu maaniciha sakada ka diida xukunkiisa man manaca qofka diida azakaa sakadii bixinteeda diida jaaxidan isagoo diidan lifardiyatiha waajibnimadeeda diidan kafara waa gaaloobay farabnimadii buu diiday laakiin hadduu laxjaalo u diida maxaa la samaynayo waman qofka manaca diida bukhlan quduucnimiya laxajaclo maca iqraarihi isagoo qiraya iyo lala qabo biwujuubiha wujuubi zakaa sakadii waajibideeda isagoo qiraya ayuu bukhulnimo darteed inuu dhiibo diiday aafima waa dembaabayaa wa ukhidad sakadii waa la qaadayaa minhu xaggiisa karhan shan farood iyo calaacal iyo dirqi baa looga qaadayaa maca tacsiir ganax la gartana waa loogu darayaayo ayaamaha la xiro ama hala dhangadeeyo wain qaatala hadduu dagaalamana oo dhiibidii markii laga qaadayey uu dagaal dhiibo duunaha duuna zaka sakadii dhiibideeda hadduu ka dagaalamo quutila inta lala dagaalamo la dilo baa dhiiggiisa cawska la marinaya xataa yakhdac ilaa uu qoor dhiibto liamrillah eebbaweyne amarkiisii waatu sakaata ilaa uu u qoor dhiibto waa lala dagaalamaya oo wayu-addi uu ka guto asaka sakadii uu ka guto daliilkeediina waa kan liqowlihi eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacaala eebba korahaye fain taabuu hadday dadka gaalnimada ka towbad keenaan wa aqaamuu hadday oogaan asalaa salaadii oogaan waatawuu saka sakadiina bixiyaan fa ikhwaanukum waa walaalihii fi ddiini bay idinku walaal yihiin laakiin saddexdaa haddii la waayo walaala idinma ahaw waliqowli hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu allaha naxariisto caleyhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliye uu nabiga yihi umirtu waxaa lay faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka xataa yashhaduu ilaahay ka qiraan an laa ilaaha axad gar lagu caabudo inuusan jirin ila allaahu eebba weyne ma ahane wa ana muxamed rasuulullah inuu yahay ay ka qiraan wayuqiimuu salaa salaadii ay ka ogaan wayu'tuu saka sakadiina ay ka dhiibaan fa idaa goortaay facaluu sameeyaan daalika arrinka casamuu ilaaliya minii xaggayga dimaa'ahum dhiigyaalkoodiyo wa amwaalahum xoolahoodiiba iga ilaashada ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa in dhiigooda lagu daadiyo ma ahaane oo haddee islaamnimadu xukunto waa la daadinaya isagoo intiiba ah wa xisaabuhum la xisaabtamidoodii xagga caloosha calallaahi eebba weyne korkii ayaa qalbiga iyo caloosha waxay ku haystaan allah korkiisa ayay ahaatay la xisaabtamidda kamaa sidii anna abaa bakrin isidiiq sid abuubakarba radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhu abubakar xaggii fii qitaali maanici zakaa sakada kuwa diiday la dagaalamidoodii qaal abuubakar baa yidhi wallaahi low manacuunii xanaaqan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuliillah sala allahu calayhi wasalama laqaataltuhum calayha xar nabiga ay siin jireen hadday dhiibi waayaan waa la dagaalamaya wallaahi wuu yihi abuubakar low manacuunii hadday ii diidaan canaaqan waxar riwaayaadna dhaqaalan bay leeyihin dabarkii neefka sekada loo bixinaye lagu celi jiray hadday dabar ii diidaan ama waxar yar maxaa ka yar ay kaanuu ahaan jireen yu-adduunaha kuwa guta ilaa rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa kuwa u guta ay ahaan jireen sala allahu calayhi wasalama laqataltuhum waa la dagaalamaya qolada diida calayha waxartii baan kula dagaalamaya wawaafaqahu abubakar waxaa ku waafaqay asxaabatu asxaabtiiba waxay ku waafaqeen calaa daalika arrinkaas korkiisa oo fakaana ka gadaal wuxuu noqday ijmaacan kulan minhum min asaxaaba xaggooda ay ka kulmeen qofka sakada diida inala dagaalamuun intaa maadadii koowaad bay ahay almaadatu thaaniya maadada labaad fii ajnaasi alamwaal maalyaal noocyaalkood bay ku saabsan tahay almusaka ee laga saka bixinayey iyo wakayriha taa saka laga bixiny kolkaa xoolihii gacanta lagu haystay ee nooc walba laha ayaa qaarna saka laga bixinaya qaarna aan laga bixinaynin kolkaa intee laga bixinaya inteesan laga bixinaynin almaadatu thaaniya maadada labaad waxay ku saabsan tahay fii ajnaasi alamwaal maalyaal noocyaalkood gudaheed almusakaati ee laga saka bixinayey iyo wakayriha iyada kayrkeed kow waxaa ugu horeeya annaqdaan labadii lacagood adahab waalfida labada ayaa laga bixinaya annaqdaan wahuma kuwa naqdaan la yihaa adahabu waalfidatu labadaa wey waxaa la wadaagaya wamaa yaquumu waxa quma bihimaa labadooda oo min curuudi tijaara ganacsiga badcadiisiya waaduu qofka ganacsada yahay kolba waxaa gacantiisa galaya kolka waxaa gacantiisa galayaana iyaguna maa yaquumu bihima sakadii dahabkii iyo finadii ayay macno qabaan wamaa yulxaqu waxa la haleeshiiyo ama wamaa yalxaqu waxaa haleela bihima dahabkii iyo finada ahna min almacadini jawharta iyo godqalinka iyo warigaasi duu kufaareedka wamaa yaquumu waxa quma maqaamahuma maxadin iyo rikaas booskoodii min alawraaqi almaaliya khiyaaraadkii lacagtii waxaasoo dhan ayaa iyaguna taabica dahab walfida daliilkeedii waa kan liqowlihi eebbe weyne hadalkii baa u daliila tacaala eebbe korahaye waa goodinayaa eebbe wuu leeyahay dadka dahabka iyo fidada ururiya bankiga iyo guryaha iyo khasnadaha kaa safoortada dhiga asaa waxaa ka waajibay sakaa ka bixin in la cadaabayo baa eebba ku goodiyey waaladiina dadka yaknizuun uruurinaya adahaba waalfida bay uruurinayaan walaa yunfiquunaha aan dahabkii iyo fidadii wixii ka waajibay bixinayn fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda aan sakadii iyo arrimihii khayrka ku bixinaynin fabashirhum suubana ugu bishaare bicadaabi innaar aliimin la xabisa wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisii sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi laysa maaha fii maa duuna khamsi awaaqin shan wuqiyadood wax ka hooseeya sadaqatun saka lagama rabo buu nabiga yihi iyo wa qowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi alcajma xoolihii jurxuha dhaawac ay geysata jubaarun hadur wey oo neef hadduu kugu joogsado ama ku hardiyo neefna wax laga qaadan maaha ninkii lahaana war neefkaagiiba ay dilaawaxisi waxba maaha allaha ku booga dhaya alajmaau xoolihii jurxuha dhaawac ay geystaan jubaarun hadur wey walbiru eel muslimiinta loo qoday oo laga cabaayey haddaad adigoo tabaq tabaqle ku dhacdana waxaad wax weydiisani male allaha ku boogadhayo walbiru ceelkiina jubaaruun meel mubaxaa laga qoday laakiin jid awal la qaadaa qofka ceelka qodana damaan weeye taas waxaa la rabaa ceel caadi ah oo meel mubaaxa laga qoday ama meel milkoo ninkan uu leeyahay isna walbiru ceelkii jubaaruun walmacdin meelihii jawaarta ama batroolka ama baasiin ama dheeman ama lacag meeshii laga faagayey oo kuwaas lagala baxayey iyadana haddaad ku dhacdid ama kugu dunto dubaarun hadulwey wa fi rikaas duukufaareedka waxay gaalo meel ku duugtay ka tagtay haddii la helo lagu guulaysto alkhumus waxaan meesha aad ka heshay xaw laguu tirin maha nisaabna laguu tirin maha waxaan waa maan gaalo meesha ku duugtay ama alla kuu sahlay kolkaad wixii faagato ood gacanta ku dhigtid afar meelna qaado meelna muslimkasi si rikaasi duu kufaaraltii gudihiisa alkhumuusu shan meel meesheed ha ahaatay idan maalkii sakada laga bixinayey tafsiilku waa iman doonaa kan waxaan ka bilownay adahab waalfida naqdaan laba waxaynu ku xujinay alancaam xoolihii foofaayey arigii lodii geeli wey ba alancaam nicmooleydii alancaamu hiya alibilu geela iyo waalbaqaru looda iyo walkhanamu ariga marka ibil la yiha laba nooc wey xiraab iyo bukti baa la yidhaahdaa geela cajamiga labada kurus leh ee kharasan xagga ayaa ka imaan jiray iyo geelan carabiga loo yaqaano keenoo oo kalea way isku mid labadiiba lo-da waa sidoo kale loodii caadiga ahay iyo midaan tuur lahayn oo jaamuus la yiha labadaba waysla sida khanamkuna id iyo riyaba waa yeelanaya kolka waxaad moodaa saddexdan loodu inay laba tahay geelu laba yahay ariga laba yahay alancamu nicmoolaydii iyo nicmoolay waxaa weye alibilu geela waalbaqaru looda waalkhanamu ariga liqowlihi hadalkii nabiga liqowlihi hadalkii eebbaa u daliila taalaa korahaye uu eebbo yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo anfiquu bixiya sakada min dayibaati maa xoolo kuwooda xalaasha ah xaggooda ka bixiya aada kasabtum altayibu alxalaalu inuu xalaal yaal raba kasabtum aada shaqayseeno ari iyo lo iyo geelow wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama eeba nabiga korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye uu yihi liman qof sa'alahu nabiga weydiiyey can ilhijra hajiri buu weydiiyey ninkaa reer baadiyo duur ku hijrigii ajrigeedii baa loo sheegay markaasuu rabaa inuu haajiro markaasuu yaa rasuul bal i waran hijrada iga waran markaasaa nabiguna celcelinayaa oo leeya war haddaad geel iyo arya lo leedahay ood xoolaha ka dhaqato gurigaaga iyo dalkaadana joogtid sakadana ka bixisid khayrka kaa maqamaa ma dad kordha wada dhaqaaqaa la isfaray adag marka hijrada ajirkii laga helayey midaan ka yarayn bada laga helayaa xoolihii dhaqidooda iyo sakadii bixinteeda iyo masaakiinta ka agdhow dhaqaalaynteeda wax saalan maaha waa qawli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga u yihi liman nin sa'alahu weydiiyey can ilhijra haajiriddii wax ka weydiiyey uu yihi wayxaka caana halowe ina sha'naha hijradaad i weydiinaysa xaalkeeda shadiidun waa mid daran dadkaaga iyo dalkaaga iyo dunyadaada inaad dayacdid wax sahlan maaha haddana adoon badayicin oo la dhaqayo dadaad ku dhaaftay ay jiraan mufaaraqatu lma'luufi mashaqa ka tegiddaad ka tegaysa naftooda yaa xanuun iyo dhibka kugu fi laba saddex dhulkaa tagteedan aqoonin ilmiriglanimada iyo kaydinta lagu kaydinayo eedan dad iyo dalmidna garanayn eed kharaabo iyo mugdiyo walbahaar gelayso wax sahlan maa kolkaa hijradu arrimahaasoo dhan bay leedahay way xaka hele ina shanaha hijro xaalkeeda shadiidu waa daran yahay ee fahallaka ma qabta min ibili geel ma qabtaa geelaasoo tu-addi aada gudatid sadaqataha wixii ka waajibay aada bixisid oo muslimka marka geela kuu dhalo aada irmaan ka siisid oo dadka guura aada neef gaadiida ka siisid oo hadday dhimato aad ilbaheeda qaybiso oo hadday dhasho aad caanaheeda listo geel ma qabta sadaqa laga bixiyo wahalaka makuu sugnaaday min ibilin geel wax ma ka leedahay tu-addii aada gudatid sadaqataa sadaqadeeda qaala ninkii baa yidhi nacam haa qaala markaasaa nabiga yidhi facmal camal fal min waraa'i ilbixaar badaha gadaashooda fa ina allaaha eebba weyne lan yatruka ka tegimaha min camali layatiraka tirtiri maha min camalika camalkaaga shay-an waxba ka tirtiri maha ee hawshaadaa qabo waa kuugu filantay ajir wa qowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama nabigoo dhaartay muxuu yihi waladii allaan ku dhaaran laa ilaaha gar mid lagu caabudo uusan hayruhu isaga maahe wax kalaba ahayn baan ku dhaaran maa min rajulin min ma jiro ay takuunu lahu u ahaato ibilun geel uu ahaado aw baqarun lo aw khanamun ari an laa yu-addii gudan sakaataha sakadeeda aan gudan ilaa hadduu jiro uutiya waxaa lala iman bihaa arigii iyo lo-dii iyo geelii uu sakada ka bixin waayey naftoodii baa qiyaamada la keenaya yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda baa iyadii la keenaya acdama maa shay iyadoo ugu weyni badan ay takuunu ahaatay oo intay adduunka ku nooleed maalinkay ugu ladnayd ugu buurbuurnayd waa la soo ladnaysiinaya waa asmanahu ay ugu buurnayd yaa la keenaya culayska la raba isagii meel baa la dhigayaa bannaana halkaasuu ku garbaduuban yahay gacmihiiya lugaha uga xihan yahay banaanka markii lagu fidiyana xoolihii baa lagu fasaxay kolkaasay ku kor soconaysa intay xoolihiisa dhannaayeen bay ku kor marayaan kolka waxay wax ku dhibaan arigii iyo lo-dii oo kale qoob iyo gees bay isugu darayaan geeskana waa surayaan qoobkana waa ku goynaya geela waa qaniinaya ilku wax ku cunuu leeyahay waa qaniintamaa geela lugtana waa ku joojinaya kolka saasaa loo marinaya neefka u dambeeya kolkuu dhaafana dib baa loogu soo naqaya ilaa janno iyo naar gelideed laga gaarana saasuu ku sugnaanaya ma min rajulin ma jiro takuunu lahu ibilun ay geelu ahaaday aw baqarun aw khanamun ari laa yu-addi aanan gudan sakaataha sakadeedii ilaa hadduu jiro uutiya biha maalkii baa lala iman yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda baa xoolihii la keenaya acdama ma shaykay ugu weyni badnay iyadoo alla keenaya ay takuunu weligeed soo aatay wa asmanahu iyadoo ugu buuran intay soo aatay maxay samaynaysaa tata'uuhu waxay ku joojinaysaa biakhfaafiha geeli wey cagteeday ku joojinaysaa wa tantaxuhu waa hardinaysaa wa arigiyo loodii biquruuniha geeskay caloosha ka geynaysa kulamaa mar kasta ay jaasad gudubto ukhrahati u dambaysay hadday gudubto ruddad waxaa lagu soo naqa caleyhi korkiisa uulaha neefkii u horreeyey baa lagu soo naqaaya waxaa ciqaabkaas gaaray ah uu ku jiraya inta uunka looga garnaqaayo xataa yuqda ilaa laga garnaqo bayna annaasi dadka dhexdiisa ilaa looga garnaqow taa xoolihii weeye jiim athamaru waalxubuub timaar iyo xubuub xubuubta waa masego waxaynu u naqaano timaartana waa sida timirtoo kale iyo cinabka midhaha waaweyn oo timaar loo yaqaan iyo xubub oo badarkii ah iyaguna maalka laga bixinayo kolka hore lacagtii yaynu taabanay haddana xoolihii noolaa baynu taabanay haddiina mirihii wey kolka maanta waxaynu tirinaynaa xoolaha sika laga bixiyo amaa mid walbaba sida looga bixiyo iyo waxa laga bixiyo waynoo iman doonta ee haddeer maqsadka waxaa wey fii ajnaasi alamwaali almusakaati xoolaha laga saka bixiyo waynu tirinaynaa jin saddex waxaa weye athamaru mirihii iyo walxubuub xabadii alxubuubu xabad hiyo xabad waxaa weye kullu mudakharin waxa la kaydaysa wey meeshaas mooskii kuma jira maarka waxaa la rabaa waxaa intii lasoo gooso bakaar ama weel lagu shubto inay muddo maasha allahu gaartaa la rabaa ee wax haddii lasoo gooyaba qurna lama rabo kullu mudakharin mid la kaydaysta kulligii nuqtaatin la quudayso min qamxin burki iyo wa shaciiri iyo wa fuulin digirti iyo wa ximasin salbugtadi wixii kale oo badnaa waddankan lagu haysan jiray bushi khatirinaya wa jilbaana ma aqaan wa luubiya maa midkan laano layska yidhahdin iyo wa cadasin cadaski wa huraatin mashagadi tanaan naqaana iyo wasaltin iyo wa rusin bariski waxaan kale intaas xabadnimaa soo gelaysa waxaynu u caada innaga waa duradaas shaami iyo dura kaley u kala yaqaaneen yaryadaydii iyo gallaydii iyo moordigii iyo salbuugtadii iyo waxaase iyadan sheegnaa annaga digirtii intaasoo nooca wixii ay wuxuu tirinay laakiin maxaa kulmaya wax meel la dhigan karo oo barye ku sugaya waa inay tahay quudna ah oo inta la cuno gaajaday kugu daynayso naftuna ku safrayso min qamxin burki iyo wa shaciirin shaciirka qamadihii iyo wa fuuli digirti iyo wa ximasin xumuskii saantaasuu ka baxa halkan sagoo daqiiqa ku aragna wa jilbaanatin wa luubiyaa-in wa cadasin wa duratin wa saltin wa rusin wanaxmu intaas iyo wixii lamida xubuub baa la ama waxaa la yihaha fawa tamru timirtii waa naqaan wazaytuun timaar wey wazabiib cinabkii timaar wey liqowlihi tacaala baa u daliila yaa ayuha aladiina aamanuu dadka xaqa rumeeyo anfiquu bixiya min dayibaatima shaykiisa wanaagsan aada kasabtum ee xalaashaa kasabtum aada kasbateeno xooli iyo lacagtiia wa mimaa kii an akhrajna oo midkaadaan sheegnay mimaa akhrajna waxaan inaga eebaa bixinay lakum idinka min ardi dhulka iyo wa qowlihi eebba hadalkii subxaana wa atuu bixiya xaqahu wixii idiin soo baxay sakadiisii bixiya goormaa la bixinaya yowma xasaadihi maalinta la goosanayo iyo wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yihi laysa ma aha fii maa duuna khamsati awsuq shan riti muggood wax ka hooseeya sadaqatun sake lagama rabow wasqigii waa sheegi doonaa iyo wa nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam fii maa beerti saqati samaau cirka waraabiyo roob iyo xareed lagu tabcay iyo walcuyuun ilayaal ay ku boqdeen ow kaana noqday casariyan ray iyo daa dhulkuu ka cabay saasaa lagu abuuray alcushri baa laga bixina saddex qaybood wey roob wixii lagu tabcay beelxareedaad saynu u naqaano wey iyo cuyuuntii webi ku jabay ama tog butaacay casarina waxaa weeye siimow ama rays biyihii baa hoosta ka soo galay kolkaa xeebtii iyo xamiiradii wey wixii shaas lagu tabco toban meel markaad sagaal qaadatid mid baa lagaa rabaa laakiin haddii keliye la qoday iyo matooro lagu waraabiyey iyo wadaan iyo neef xoolaha maya cusurkii niskiisaa la bixinayo nisaa lagu naqay fii maa saqati isamaa cirkan wuxuu waraabiyey waalcuyuub ilayaal aw kaana casariyan simow iyo rays iyo daad alcusu toban meel meesheed yaa laga bixinayaa wa fii maaki suqiya la waraabiyey binadxi wixii waagii la yaqaan buu nabiga tilmaamay waa biyaha xoolaha iyo lagu firdhiinayay laakiin matoorkii waa la mid kolka maxaa kulminaya wa fiimaa suqiya bilmu-an kharija ku baxay marka ama keliyaa la qoday ama matoora la suray ama xoolaa lagu jiiday ama wadaan la isticmaalay kolka hawliya mashaqo wixii lagu waraabiyey nisful cushri tobankii aan laba loo dhiga kolkii aad sagaal meel qaadatid meesha tibna soo hadhay yaad laba ka dhigi midaad qaadani midna waa dhiibi nisful cushri cushriga niskiisii wey daal alamwaalu xoolo allatii maalyaal laa tusaka ilaan xoolihii baynu laba u qaybinay kuwa saka laga bixiyo kuwaan laga bixinin intaa sakaa laga bixiyaa sheegnay intaan laga bixinin dhegeyso kolka alamwaal xoolayaal allatii amwaal aan laa tuzaka la sakaynaynin ee waxba lagaa rabin wahiya alamwaalu maalyaal wey allatii laa tuzaka aan la sakiyeynayn oo wax sakaa oo laga bixinayo ayan jirin hiya kow alcaabiridu addoomo wey addoommo bani aadamaa kuu duuran saka lagaama rabo waalkhaylu fardihii saka lagaama rabo walbiqaa baqlihiisa ka lagaama rabo walxamdi dameerihiisa ka lagaama rabo daliilkeedii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laysa maaha cala alcabdi addoon korkiisa addoon korkii maaha laysa maaha cala alcabdi addoon korkiisa fii farasihi faraskiisii iyo wa ghulaamihi addoonkiisii sadaqatun sadaqa laga raba ma jirto kaasaa u daliila waliannahu daliil labadu lam yahbut ma sugnaanin canhu nabiga xaggi sala allahu calayhi wasalama waxaanan ka sugnaanin akhada zakaa saka qaadideed can ilbiqaar baqlayaal iyo walxamiid dameero qatu weligeed laga qaado nabiga kama sugnaanin intaa saka male laba waxaan saka lahayn ama almaalu xoolo aladii maalkan lam yabluq gaarin nisaaban qadarkii laga bixin lahaa afar neef oo geela iyo soddon neef oo arya iyo labaatan iyo shan lo-a waxaa saka male iyo xoogaa lacago laba boqoloo dirham ka yar ama dahab cishru misqaal ka yar kolka almaalu maal lan saka lahayn aladii maalkan lam yabluq gaarin nisaaban heerkii laga bixin lahaa ilaa yatatawaca inuu iska samafala ma ahaane saaxibuhu saaxibulmaal daliilkii liqowlihi hadalkii nabigaha u صلى allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi laysa maaha fii maa duuna khamsati awsuqin shan weel muggood wax ka yar sadaqatun maaha walaa fii maa duuna khamsi awaaqin shan waq iyadoodoo lacaga wax ka yar min alwariqi filadiya sadaqatun maaha walaa fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka yar min alibili geel ka mida sadaqatun maaha saddex maalkaan sadaqada lahayn alfawaakih waalkhudrawa mooskii iyo cambihii iyo bataatigii iyo liintii iyo tufaaxii wax laga bixinayaa ma jiraan id lam yahbut ma sugnaanin fii sakaatiha sakadeeda can irasuuli suubanaa shayunka ma sugnaanin bayda anahu waxaase ha ahaatee fiican yustaxabu waxaa la ammaanay icdaau shayin shay siintii minhaa kamida lilfuqaraa la siiyo waljiraani dariska la siiyo daliilkeedii licumuumi qowlihi tacaala bay soo dhexgelayaan waanfiquu bixiya min dayibaati maa kasabtum wabimaa akhrajnaa lakumti ayay soo gelayaan afar waxaan saka lahayn xuliyi nisaa naagaha bilada isku qurxiyaan in laga bixiyaa dadaal badan xali gabanuu sheekhu ku sameeyey raqamka saddex hoos alaxwadu fii xulyi nisaa naagaha bilada isku qurxinayaan asakaa in laga bixiyo baa dadaal badan calaa kulli xaal daliilkeedii lima warada min alxadiidi min dalika qowluhu sala allahu calayhi wasalama licaaishu nabiga u yihi waqad ra-a fii yadiha fataxad buu fatakha ayuu ku arkay min fida maa haadaa yaa caaishu yihi faqaala sanactuhuna atasayanu laka yaa rasuula allahi bay tihi faqaa atu-adiina sakaataha ma bixin qaalad la qaala huwa xasbuka min annaar markii la fiiriyo in la bixiyaa wanaagsan laakiin markii hore maalkan sakada lahayn ayuu ku daray xuliyu nisa naagaha waxaa isku qurxiyaan idaa lam yuqsad bihi haddaan looga qasin hayru ziina maalnimo loogama qasin ee ziina laga raba fain qusida bihi haddii loola qasta maca ziina alidikhaar in meel la dhigto liwaqti alxaaja goortii loo baahdo fainahu tajibu fiihi zaka zakaa ka waajibaysa limaa shaabaha wuxuu ekaaday min macna alidikhaar quudkii la kaydsanayay shan aljawaahiru alkariima jawharta waan wanaagsan saka male kazumurdi walyaaquuti walu'lu'i wasaail jawaad wax naqana maa xoolo reer magaalo inagu reer baadiyaa nahay kolka waxaa werwarqaaya ee tirada badan wey ilaa an takuuna litijaara ganacsiba in loogu talagala maahane fatajibu zaka ayaa ka waajibta marka fii qiimatiha iyada meehe qiimiga ay dahab iyo fidla ka joogto baa laga bixinaya ka curuudi tijaara ganacsiga badeecadiisii yay lamid noqonayaan lix ugu dambaystii aluruudu badeecayaal allatii badeecada lilqinya in la kaydsadoo la cuno meesha loo dhigay baan saka lahayn baa litijaara ganacsi looma dhigin kalfurshi gogol meel la tubay iyo wanaxwiha wixii lamida wakada duuru aqalo badan baad dhisatay maya waalmasaanicu warshado wasayaaraatu baabuuro yaad meel dhigatay falaa sakaata fiiha saka male id lam yarid ma soo aroorin can ishaarici rasuulka xaggiisa waxaan ka soo aroorin sakaatuhaa taa sakadeedii kama soo aroorin kolka wixii tijaaro loogu talagalay sakuu leeyahay wixii xoolannimo meel loo dhigtayna saka male ama guryaha ama intaa la sheegeeyaa wallaahu aclam